aلsaadis وamaanuun bacda اlmiئatayn min majaalis iqraءi wa sharxi kitaab suna nasaa-i fii leylat الsabt اlmuwaafiq litaasic min shahri shacbaan cami alf arbacumiya wahalaaثin waarbaciin hijrat mustafa salى اllahu عalayhi waaalih waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كلابا بقول يلحي سديتنات majaalis marka sharxa koobnee kitabka sunna nasaa habeenkan waa habeen sabti ah kuna beegan sagaalka bisha shacbaan kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu lashriba cabitaanada ayaan kusoo jirnay khaasatan waxyaabaha khamrada asbaabta u noqda ayaan kasoo hadlaynay caawa in shaa allahu tabaaraka watacaala waxaan ka bilaabi doonaa baabka lix iyo labaatanaad baabu nahyi reebid liska raba ayuu baabkan u baab yahay can nabiidi ljicati cabitaanka ama khamrada qamidiga laga sameeyo jicada loo yaqaano ayaa reebitaankiisu baabkan u baab yahay wa huwa jicadana sharaabun waa cabitaan oo yutakhada laga samaystay min ashaciiri qamadiga kaa weeyaan halkan waad garanaysaano janga ay dhahaan aad baa loogu yaqaanaa halkan janga dhanka etobiyan waxaa la dalla waa jankaadun isku mid wa marka alxamdulilah soomaalida waxaan filayaa iyaga ma lahan ilaahay aana ku mahadsan musliminimada ee qiimaha ay leedahay ka midta ah xaqiiqatan ahy haddii xataa ay leedahay in magac kale ay u ma lahan lian waxay dhaqdaan maaha ama ay ku dhaqdaan maahan kala jeeda caraq miya caraqay dhahaan miya calaq mise calaq bilaan miya laan calaq ayib waayahay waa imtixaan kale waxaad sheegteen xadiidka shan kun lix boqol ko muxuu ahaa tobanaad kun shan kun lix boqol iyo kow iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas akhbarna moxamed bin cabdillahi mubaarak almuharami qaala xadaana yaya yaxya ibna aadam alqurashi qaala xadaana camaar ibn useyq can abi isxaaq isabiici can sacsaca ibn sawxaan alcabdi an caliyin maxaa idiin qoran an caliyin karama allahu wajhahu annaga waxaa naqaanay radia allahu canhu ayaa naqaanay laakiin caawa waxaa noo imaan doono dhowr xadiid oo caliyun karama allahu wajhahu ay ku qoran tahay ayaa noo imaan doono arrinkaas marka in saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam radia allaahu canhu la yidhaahdo wax macruuf oo la yaqaano laakiin in sayd cali radia allaahu canhu lagu gooni yeela karama allah wajhahu maxay tahay wax noocee weeyaan sida kale <clears throat> yaa fadli badan abubakr asidiiq radia allaahu canhu ardaa ood rabbigeen subxaana wa tacaala sadaaqada iyo saaxibnimada uu u marqaati kacay laba jeer fii kitaabihi waladii jaءa biالصidqi wasadaqa bihi iyo id yaquul lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana hal antum taariku lii saaxibii war mii dhaafaysaan saaxibkay uu nabiga le sal slm fadliga dadka yaad ugu jeceshahay marka la weydiiyey caishu yiri nabigana sal slm raggana abuuha aabbaheed ayuu ku xijiyey nabigana sala allahu alay waslem marka abubakr iyo yaa fadli badan sayd cali sayd abubakr sayd cali yaa fadli badan radia allahu canhuma waxaa fadli badan abubakr biijmaci اlmuslimiin ila الshiica wاraafida cumar iyo fadli badan cali radia allahu canhuma biijmaaci muslimiin maa cada raafida iyo shiicada marka laga soo tago cumar ayaa fadli badan iyaga marka lama yihahdo karama allah wajhahu maxaali karama allah wajh loo dhihi meesha waxaa weeyaan tashayuc baa ku jira waxaa ka soo ura ura ma taqanan shiicanimaa ka soo uri haddii aad aragta marka qof la taagan karam allah wajhahu isaga hiic ma ahan isaga shiica ma ahan laakiin waa miskiino faras weeyaan shiicaa faras ka dhigatay ma garat mana ogsoona wahuwa laa yadri waa miskiin waad arki jirteeno wax yar waad arki jirteeno masaajideenna markii khudbada la akhrina abu radia allaahu canhu cumar radia allaahu canhu cuثmaan radia allaahu canhu caliyu karama allaahu wajh ma xasuustaan marka waxaadna ogaataan alkhwaةu sabca nimi la yidhahdo todoba nin ahaa oo walaalo ahaa oo shiico ahaa ayaa istawطana soomaali degeen gobolada soomaalida weliba xeebahay degeen muddo aad u badan dhowr boqol oo sano ka hor aahaar ma tashayucah way jirtaa waxaan garanayaa annagoo yaryar in nogala sheekayn jiray xidigaha qaybo ka mid a ah inay sayd cali yihiin suurad u samaysan dad yaqaana min ku jiro arrintayda dad maqli jiray annaga kolayba aad baan u maqalnaa meeshaan mantiqadan aad baa loo yaqaanaa waa ururta iyo muxuu ahaa qof muxuu ahaa xidiga isu tagtagay halka soo muxuu aha maxamed cali oo leeyahay oo tilmaamaya arkaysan wuu yaqaanaa marka waxyaabo badan baa jiri jiray yacni waxyaaba rajcada iyo soo noqosho shiicada waxay aaminsan yihiin inuu sayd cali tagay sida ciise oo kale usoo noqon doona mise raj aymaysan yihin annaga lafteenna waxyaaba noocaas oo lagu sheekayn jiray marka kutubaha taarikda aad akriso tashayuca dowr buu ku wa calayhi marka waxyaabaha lowdka iyo waxyaabaha eh, shiicada ay raadka ku ka mid tahay qaar waxay ku sayid cali waxaa loo yidhi lam yasjud lisanamin abada sanam weligiis uma sujidin saasay leeyihin <laughs> oo aan ku weydiye adiga haddii aad slm usujuudin iyo hadda usujuudo adiga muxuu ahaa maxaa kaa galay baabkaas maxaa ku geliyey dariiqada la yaqaano mutabac waxay ahayd ahlu sunnaha lagu yaqaano in radia allahu canhu la yihahdo saxaabiga taabiciga la yidhaahdo raximah amaba raximah nacam marka waxaadna ogaataan ikhwani kiraam waxyaaba waxaa jira farca ah masaa'il farciyaa jirta oy ka mid tahay almasxu alkhufayn labada lugood markii qofka la geliyo sagoskan adag marka la geliyo oo ka samaysan magadda iyo haragga ka samaysan marka la geliyo in la masaxa axaadiis soo aroorta waa mutawaatir sooma waa mutawaatir maadaama ay saa yihiin mutawaatir macnuhu weliba shiicada ma ogola arrintayada masxigaas waxay masaxayaan lugihii oonan sogos lahayn marka waxay ku khilaafeen muslimiinta ay ku khilaafeen maadaama ay ku khilaafeen masalada almasx alkhufayn culimada waxay soo geliyaan baabu اlcaqaa'id maxaa yeelay ragga khilaafay ahlusunna ama muslimiinta khilaafay waa niman caqiida ku khilaafsan muslimiinta weliba caqiide khariban maadaama aysaa yihiin masaa'il noocaaso waxaa jira la aadiyey baabu اlcaqaa'id hadduu marka ninka masx alkhufayn khilaafo masalo farciyaad khilaafa lama dhahay waxaa la dhahayaa wuxuu khilaafay caqiidadii lianna ragga ku khilaafay waa hal grub bas oo gruubkaas lagu yaqaana inay muslimiinta khilaafeen o caqiida ku khilaafeen oy qur-aanka ku khilaafsan yihiin oy saxaabada ku khilaafsan yihiin oy umahat almuminiin muxuu ahay durayaan wamaa ilaa dalika facadid walaa xaraj alcumuum marka masalada ayada ah ha laga fogaado yaanan lagu khaldamin yaan lagu dagmin saxaabada nabigeenna abubakar ayaa fadli badan cumar ayaa ku xiga cumaan ayaa ku xiga cumaan iyo cali ayaa fadli badan laisku hayaa laakiin waxay mujmac ku yihiin ahlu sunna waljamaca inuu khilaafada ku xaqnimo badnaa cumaan qofkii yidhaahda cali iyo cumaan yaa fadli badan waxaa laga yaabaa aad inaan loo celcelinin oon dhib weyn laga arkin laakiin hadduu yidhaahda cali ayaa khilaafada kaga haboona cumaan markiiba waxaa weya waa la xukumaya xukunka waxaa la saaraya baabka rafdiga lagu tuuri inuu raafid yahay shiici yahay lagu tuuraya waa ijmaca muxuu ahlusunna waljamaca laakiin yaa fadli badan iyo cali miyaa fadli badan mise waxaa fadli badan cusmaana fadli badan nacam ha taa waa laisku qaban karaa fadal sheekh nuur ha nacam lasna mutaakidiin mumkin wadacahu nusaakda kuwa nusaakda haaliban waxay dhahaan nusaakda mogta koobi ma jirin qolyaa qori jiri mogta nusaakda waa saasay leeyihin culimada shuraxda kulli saasay leeyihin waxa waxaa saara waa nusaakda nin baa mogta kitaab waa lagu guurinaya kitaabkan ur madaxdeed ii guuri koobi ma laha kii kuu guurinaya marki intuu dhelaha radi allahu canhu muxuu samayni karama la wajhu ku qori hadda kutubaha ibaacadooda madbacada u horeysay masray ka bilaabatay laakiin madbacada meeshay ku tabargashay oy xoog ku yeelatay waa lubnaan oo kutubaha lagu dabciyey lubnaanna waa taqaanaan boqol konton waa gaala boqol konton waa muslimiin kontonka muslimiintana waxaa weya boqol soddon ku dhowaad maxay yihiin waa shiica marka madaabicda dad kale oo dhanba in badanoo ka mid ah ama shaqaalihi waa wada shiica marka waxyaabahaasa laga yaaba nusaaqda inay yihiin wallaahu aclam waaya masalada inaan dul istaago maan rabay can caliyin radi allahu anhu arda qala wuxu sayd cali nahaani nebiyu nabigan ayaa ii diiday sal slm can aati an xalqati dahab jejinta dahabka ama fargashiga dahabka ah wuu ii diiday walqasiyi iyo xariirta nooc ka mida weeyaan iwa almiithara miitarada waati aan soo maraynayo koraha awrta la saarto ama fardaha la saarto sajaadada quruxda badan oo la saaro ayaa miiala la yihahda oo dahab iyo wax kale isku jira ka samaysan casaanna ah iyo waljaca iyo calaqa calaqa amaba jangaaga waxaa loo yaqaan halkan khamrada laga sameey qamadiga shan kun lix boqol iyo laba iyo toban xadiiska waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي ويان عن إسماعيل وهو بن سميع الحنفي الكوفي قال وحين حدثني مالك بن عمير الحنفي الكوفي قال قال سعسعة saxaabi muuse waxaa weeyaan alcabdi licaliyin radi allahu canhu arda wuxuu ku yidhi kan raba la waj ayaa qoran radi allahu canhu dhaha inhana noo diid yaa amiira almu'miniin muminiinta amiirkoodiiow camaa shay noo nahaaka uu kuu diiday canhu xaggiisa ama uu kaa reebay rasulla rasulka al sal slm wuxuu rasuulkeenna kuu diiday oo kaa reebay anna naga reeb oo noo sheeg qaala wuxuu yidhi nahaani rasulla nabig al wuxuu ii diiday can idubaa can iddubaa bocorta in cabitaan lagu kaydsado waa ii diidey ama ku kaydsado walantam iyo ashuunka inaan ku kaydsada waa ii diidey maxaa yeelay deg ayay waxaa weeyaan eh, khamrada u qaadan jireen ama ay u khabroobi jireen baabu dikri maa maa shay sheegitaanka la sheegay baabkaan u baab yahay kaanuu ahaad yumbadu lagu qasta ama lagu rita yumbadu looga rido looga qaslay nebi nabigana sal slm fiihi gudihiisa nabigeena ala sl cabitaan soo lama jirin ha cabitaankaas maxaa looga qasi jiray waalka lagu shubi jiray muxuu ahaa nooce u ahaa mawaalsh hadduu udiidaya maya maadaama intaa u diiday maxaa kale kuwo kala marka la sheegaya xadii شhan kun لix boqol tobaniy sdexdo xadii صaxiixa qaala alimaamu bn sacid akhbarna qutayb bn sacid qal xadana abu cawaan alwadax weeyaane can الzubayr ibn abi zubayr ah abi zubayr maxamed muslim tadrus can الzubayr baa idin qoran abi zubayr can jaabir bn cabd lah radi aلlah canهuma ana nabiy nabigeena sl kana waxay nabigeena yumbadu mid loo loogu rido lahu isaga cabitaanka ama loogu qaso fii tawrin baaquli oo min xijaaratin dhoob ka samaysan ama dhagax ka samaysan yacnii baaquli dhoob ka samaysan amaba ka samaysan dhagax ayaa nabigeena calayhi salatu salaam marka dhoobka sida waalashii aan soo sheegna oo kale deg deg uma khamroobay waa looga qas waa looga qaboojini kadibna nabigeena uu cabi jiray khamran ma noqon jirin sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam baabu dikri lawciyati waala sheegitaan la sheegay baabka aan u baab yahay allatii waalashaasoo nuhiya la reebay can ilintibaadi fiiha in cabitaanka lagu qasto ama lagu rita duuna maa waal sokadii oo siiwaha iyada ka soo haray oo mimaa ka mid a laa yashtaddu uusan usan ayna darnaanaynin oy biiroobaynin ashribatuhaa cabitaanadeeda kaishtidaadihi darnaanta iyo birowga fiiha ay ku darnaadaan kuwa caadiga ah ama kuwii la sheegay baabu nahy reebiskaayu baabkan u baab yahay can nabidi ljari ashuunka biyaha lagu qastay ama cabitaanka lagu qasay reebidiskare mufradan xaal u yahay keligii macnaheeda waxay ta marka baabkan wuxuu yahay waalashi in cabitaan lagu samaystay lisu diiday oo dubbaaga qarihu mxuu ah halkii ii sheeg bocorkuu ka mid ahaa oo ashuunku ka mid ahaa oo waalka la gaamureeyey amaba la laamiyey uu ka mid ahaa ay laamtii la qoray oo ayadna waxaa weeyaan inta la gaamureeyey eh, amaba la muxuu ahaa la mariyey eh, laami la mariyey kadibna cabitaan lagu samaysanay khamro noqona sad afartaas iyo wixii la midka ah marka laga soo taga waalashi kale oo kale oo muxuu aha cabitaano marka lagu shubta ay cabitaankaas uusan degdeg khamro u noqonaynin uusan biiroobaynin sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay weliba laiska reebo in ashuunka lagu rito cabitaan oo lagu samaysto xadii an kun lix boqol toban iyo afraad xadii saxiixa qaala imam abarna sayd ibn mrusi qala anbana abdillah mubaarak waa imaamki can sulaymaan الtaymi ibn tarkhan weeyaane can awus ibn kaysaan qala wuxuu yidhi qala rajul nin ba wuxuu ku yidhi libni cumar cabdillahi bin cumar wuxuu ku yidhi anaha miyuu diiday rasul rasul kale sal slam miyuu diiday can nabidiljari ashunka in cabitaan lagu samaysto iyo muxuu ahaa juis miyuu diiday rasuulkeena sal slm qal wuxuu nacam haa qaala taawus wuxuu yidhi wallahi allaan ku dhaartay innii aniga samictuhu waan ka maqlay minhu cabdullahi bin cabbaas muxuu ahaa cabdullahi bin cumar waan ka maqlay ilah baan ku dhaartay saas weeyaan baabu nahyi reebadiska reeb ayuu baabkan u baab yahay mas-uuliya waan soconnaa an kun lix boqol iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasrna haaruun ibnu yaziid haaruun ibnu zayd ibnu yaziid ibnu abi zarqa qaala xadaثanii abi abihi waa kay marka waa زayd ibnu يزيid ibn abi الزarقاء weeyaane qaala xadaثana شhucبة waa imaamkii can sulayman التaymi wa ibrahim بn maysرة qaala waxay yidhahn labadoodiba samicnaa waxaan ka maqlnay طaawusan ibnu kaysaan weyaan yaquulu isagoo ayaan ka maqlnay raximah الlah وraxima الlah جamiiع الruwaat وraضya الlah can jamiع saxaabati rasul lah sl slm samicna waxaan ka maqalnay taawusan baan ka maqlnay yquul isagoo ayaan ka maqalnay jaءa rajulin baa u yimid ila bni cumar cabdillahi bin cumar u yimid radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi anha rasul rasulka miyuu diiday sal slm can nabidi اljari ashuunka cabitaan lagu samaystay miyuu diiday qaal wuxuu nacma zaada ibraahim wuxuu ku kordhay fi xadiidi wadubaa iyo bocorta waalka bocorka laga sameeyey ee labadaba in lagu shubto nabigeenna wuu diiday cabitaan lagu samaysto waa tii aan hore usoo marnayoo maqsuudka haddii muhiimadda waxay tahay in khamra aan la cabin taasunbaa muhiima waal kasta ku shuba laakiin wax khamra ha u dhowaanin walaa tashrab muskiran waa tii aan soo marnay hore u soo marnay xadidka shan kun lix boqol iyo toban iyo lixaad waa xadis sahil isnaada qaala alimaam nas akhbarna sayd ibn qala anbana cabdullah can cuyayna ibn cabdiraxmaan ibni jawshan cuyayna ibn cabdiraxmaan ibni jawshan alkhaطafaani weeyaane can abihi abihiis oo ah cabdiraxmaan ibni jawshan alkhaطafaani qaala wuxuu yidhi qaal ibn cabaas cabdullahi bn cabaasa wuxuu yidhi radia allahu canhuma waa xabru اlumma wa tujbaal اqur'aan nahaa wuxuu diiday rasul rasulka sl slm wuxuu diiday can nabidi اljari in ashuunka cabitaan lagu samaysto wuu diiday diiday khaalidka mar ka tiri meesha khaalid kuma jirto meesha jabla weeyaan qaala wuxuu naha wuxuu diiday rasul rasulka sal wuxuu diiday can ilxantami waa ashuunki un qultu waxaan ihi ma lxantamu xantamka muxuu yahay qala wuxu aljar waa ashuunki ashuunki in wax lagu rito oo cabitaan lala dhigto kadibna u khamrooba khamradaa la cabo ayaa laisu diiday xadيث شhan kun لح boqol toban iyo sideedaad wa xadيث صaيixa qaala الimaam mxamed بn abdالعlى qala xadثna khالد بن xadn الjaymi qala xadثna شhucbة qala can abi slmة am abi maslma dhah can abi maslma waa saciid ibn yaزيid ibnu slmة alasdi wa ثiqa qaala samictu cabdالcaزيiز yaعni ibna asid aلطaaxiy maqbul weeyaan waa ree basriyun yquل isagoo laga ka maqli su waxaa la weydiye ibn zubayr cabdulahi bn zubayr ibn cawaam radi allahu canhum ayaa la weydiiyey can nabidi ljari ashunka in cabitaan lagu samaysto qaala wuxuu nahaana wuu noo diiday canhu ashunka inaan cabitaan ku samaysana rasul diiday sal allahu alayhi waali waslm intaa waxaa laga cararayaa in khamr loo dhowaado an kun boqol toban iy sagaalaad xadii saxiixa qaala imam nas abarna axmed ibn cabdilahi ibn cali ibn suwayd ibnu manjuufin manjuufin qaala xadaثna cabdiraxmaan ibnu mahdi waa imaamkii can hisham ibni abi cabdilah adastawa weyaan can ayuub asakhtiyaani can saciid ibni jubayr raxim allah jamic qaal wuxuu yihi saciid bin jubayr sa'alnaa waxaan weydiinay ibna cumara cabdullahi bin cumar can nabidi ljari ashuunka cabitaan inaan ku ayaan weydii ayaan weydiinay oo faqaala cabdullahi bin cumar wuxuu yidhi xaramahu wuu xaaraam yeelay rasuula rasul kale ayaa wuu xaaraam yeelay sal slm faataytu ibna cabaas cabdullahi bin cabaas baan u imid faqultu waxaan idhi samictu waxaan ka maqlay alyowma maanta samictu waxaan maqlay alyowma maanta shayan shay cajibtu minhu aan la yaaba intaan cabdullahi muxuu ahaa u oday ibn cabaas ayaan ku abdlahi maanta waxaan la yaaba ayaan maqlay qaal wuxuu yidhi maa huwa muxuu yahay qultu waxaan idhi sa'altu ibna cumar cabdillahi bin cumar ayaan wax ka weydiiyey can nabid iljari ashuunka in cabitaan lagu samaysto oo cinabkii iyo timirtii iyo waxyaaba lamidka ahaa in lagu rito si ay u qaboobaan o muxuu ahaa u muudaan kadibna ay u noqdaan wax macaan oo la cabo ayaan wax ka weydiiyey faqal wuxu yidhi xarabahu xaram yeelay rasul rasulka u xaram yahay sal slm cabdillahi bin cumar warkiisa soo guuriyey soo ma yaa loo soo guuriyey cabdulahi bn cabaas faqaala wuxuu yidhi sadaqa ibnu cumar cabdulahi bn cumar run buu sheegayoo qultu waxaan idhi maljaru jarki muxuu yahay qaal wuxuu yidhi kullu shayin shay la arko oo min madarin dhoobo laga sameeye wa waa ashunkuun ashunki weyan wax kale maaha xadiidka شhan kun لix boqol iyo labaatanaad waa xadiis صaxiix maa qablahu waa daciif isaga laakiin oo rag waxaa ku jira ducafaa ah, amaba nin waxaa ku jira majhuul xaal ah walcayn kadalika majhuul cayn ah marka xadis saas daciifu ku noqon lakin xadiiska hore ay saxiix ku noqonaya waa isku macno waana isku lafdi taqriiban qaala imam nasai akhbarna camr ibni zuraara qaala ambana ismaaciil can ayuub can rajulin can saciid ibni jubayr qala wuxu yhi sacid ibn jubayr kuntu waxaana cinda ibni cumara cabdillahi bin cumar aan la joogay fa su-ila waxa wax laga weydiiyey can nabiyiljari in ashuunka cabitaan lagu samaysto faqala wuxu uhi xarama wuu xaramay rasul rasulka wuu xaramay sal slm washaqa calaya washaqa waxaa i dhibay calaya korkayga lamaa goortii samictu aan hadalka ka maqlay aad baa ii dhibtay waaa laga inuu isticmaali jiray faataytu ibna cabaas cbdulahi bn cabs anu yimid faqultu waxaan ii ina bna cumara cabdullahi bn cumar suila waa waxa laga weydiy an shayn shay fajacaltu waxaan gudagalay ucadim inaan wey cabdulaahi ibna cumar baa wax la weydiiy aad baan u weynayna wixii inaan weyneeyey ayaan gudagalay qaaluu maa huwa shayga aad saa weynayni ama waxaa weeyaan waxaa la weydiiyey maxay yihiin qultu waxaan ihi suila waa waxa laga weydiiy can nabidi ljari ashuunka in cabitaan lagu samaysta faqal sadaqa run buu sheegay xaramahu xaaraam yeelay baab jari aladar ashuunka cagaarka ayuu baabkan baabyahay yani ashuunka ama cagaar ha noqdo ama cadaan ha noqdo amaba guduud ha noqdo nooc kastaba ha noqdo casaaran kala jeedaay nooc kastoo noqdaba waa diidmada waa kacaam sida xadiidkan noo imaan doonta shan kun lix boqol lakin cagaarka u banaan jiray shan kun lix boqol iyo ko iy labaatanaad xadiiska waa xadiid saxiixa qaala imam nas abarna maxmuud bn khaylan qala xadana abu dawuud ayaalisi wayaan an qaala ambana shucba can shaybani shaybani oo sulaymaan ibn abi sulaymaan fayrus ashaybani qaala samictu ibn abi awfa wa cabdilaahi ibn abi awfa aslami radia allahu canhu arda yaquul isagoo ayaan ka maqlay nahaa wuxuu diiday rasul can nabid اljari alakhdar nahaa wuxuu diiday rasuulkeenna can nabid اljari ashunka ku ridashadiisa cabitaanka ama kusamaysigiisa cabitaanka alakhdari ashunka alakhdari ee cagaaran qultu waxaan idhi falabyadu kii casaa bal ka warran qaala wuxuu yidhi laa adri ma ogi ma adri laakiin meeshu ma taallo ad muhiimadda iskaarkaas baa muhiima carab haddii laga sameeyo marka waxaa lagu qasayaa uun kalar iyo waxaa lagu qasayaa iyo khad baa lagu qasi un kow xadiidka an kun lix boqol iyo laba iyo labaatan wa saxiixun duuna qowlihi walabyad fa inahu mudraj hadalkaas abyadka waa mudraj mudraj waa taqaanaano waa xadiidka socday wax dhaqda laga soo geliyey qaala ibnu sini wuxuu yidhi akhbarnaa abu cabdiraxmaan meesha waxaa idin qoran akhbarnaa cabdiraxmaan baa idin qoran sax abu cabdiraxmaan waa akhbarnaa abu cabdiraxmaan annasaa'i weeyaan raawigiisii oo ibnu sini kitaab ka soo wariyey ayaa sidaa lah qaala wuxuu yidhi ambaana moxamed ibnu mansuur qال xadثna سفyاn بن عyeyne qال xadثna abu isحاq الشhaybاni وسulaymaani qاal samictu بn abi أwفa w cabd لlah بn abi أwفa radي الlah anه وضh اslmi yquل isagoo ayaan ka maqlay naha wuxuu diiday rasul rasulka sal slam can nabd اljri ashuunka in cabitaan lagu samaysto ashuunkaasoo alqadar ee cagaaran in wala byadi kan adba oo mudraj marka abyadkaas xadiidka شhan kun لix boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadيث ma taqdama qal imam ن abarna mxamed mashar bn dar qala xadana mxamed bn jacfar gundar qala xadana shucba waa imaamkii can abi raja abu raja waa maxamed ibn sayf alazdi waa iqa qaala sa'altu xasan bn abi xasan albasri waa imaamkii can nabid اljari ashunka cabitaanka lagu samaysto oo lagu dhigto dhigaalka looga dhigto ayaan wax ka weydiiyey axaraamun huwa maxaraba qaal wuxu uhi xaraamu waa xaraam qad xadaanaa waxaa noo warramay oo noo sheegay man qof ayaa noo sheegay duul lam yakdib ana been sheegin ana rasu rasulka sal slm naha inuu diiday can nabid xantami ashuunka cabitaan in lagu qasto oo mxu lala dhigto wuu diiday iwadubaa iyo bocorti waalkii laga sameeyey iwalmuzafati iyo waalkii la gaamureeyey amaba la mariyey laami iwanaqiir iyo laanti la qoray oo kadibna weliba laantimireed weyaan markii la qoro gudihii laga xagaafiyo oo laga hagaajiyo kadibna weliba wa la mariyo ilaa iyo wax la mariyo kadibna cabitaan lagu shubto oo lala dhigto oo khamrada ay degdeg muxuu ahaa u degdegi jirta inay khamrowdo intaban rasuulkana wuu diiday sala allahu calayh ali wasalam baabu nahyi reebadiis kale ayuu baabkan u baab yahay can nabidi dubaa ma isleedihiin si fiican kitaabkaana kitaab alashriba cabitaanadii iyo geedihii lagu shubanaay baabkaas maan ku jirnaa oo mukarar waxaa uun muxuu ahaa nagu cusub oo soo kordhi abwaabtiyaa kordhi raggana waa kala duwanaanayaan ma garata laakiin macaanidii inta badan ziyaadaad way ku jiraan laakiin macaanidii inta badan way isku dhadhow yihiin bifadli min rabbina tabaaraka wa tacala muraajaca marka bilaasha weyaan muraajaco aanan wakhtikaa gelaynin wa <laughs> aan kusoo dhaqdhaqorayn alxamdu lilah waa yahay hay xadiidka shan kun lix boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaamna s abarna maxamed bn khaylaan almarwasi qala xadaثna abu dawuud mxuu ahaa aطayaalisi w qala xadana shucba can ibrahim bn maysr can طaawus bn cumar radi allahu canhuma ana rasul rasul sl sl nah wuxuu diiday can duba in bocorta cabitaan lagu samayso wuu diiday shan kun lix boqol iyo shan iyo labaatan xadiiska ah waa xadiid صaxiixa qala imam abarna jacfar bn musaafir aلtinisi qala xadaثana yaxya ibn xasaan aلtinisi wa iqa qala xadana whayb ibn khaalid albahili wa iqa qala wuxuu yihi xadaثna ibn طaawus cabdilaahi can abi abi طaawus ibn kaysaan can ibn cumar radi allahu canهuma waraxima اllah jamic ruwaat waradia allahu can jamic saxabati rasul lah sl sl ana rasul rasulka sl sl wuxuu diiday an duba in bocortaas waalka laga sameeyey cabitaan lagu samaysto wuu diiday baabu nahyi reebdiisa baabkan u baabiyay can nabidi dubaai wاlmusafat bocortaas cabitaanka lagu samaystay iyo waalka gaamurka iyo laamiga la mariyey in cabitaan lala dhigto diida liisu diida baabka bab xadidka شhan kun لح boqol iyo لix iyo labaatanaad waa xadid صaيixa qala اimam na mحamed بn اcanزي qala xadثna يaحya بn سعيد الqطان qala xadثna سفyان الthawrي عن maنصuur iبn muctamir وxamad بn زayd بn drhm وسulayman الأcmaش عن ibrahim raxima الlah الجamيع عن ibrahim عن aswad بn زayd النqي عan caiشha أm umm الmuؤminiin radي الlaه anه arضaha qalat waxay umuna caiشha naha wuxuu diiday rasul rasulka sl sl an duba ashuunkii cafwan bocorti waalka laga sameeyey in cabitaan lala dhigta ayuu diiday walmusafad iyo kii lakala reeyey amaba la eh, gaamureeyey han kun lix boqol iyo musafadka waxaa weya waaba kan la mariyey laamiga oo muxuu ahaa eh, taqriiban meel uu ka neefsaday waba ma lahanoo si fiican baa loo malaasi cabitaanka lala dhiga oo lagu daboolo khalaas markiiba waa mar muddo yar buu isbedelaya han kun lix boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadii imam nasr akhbarna moxamed shaar bundar qaala xadana yaxmis abdilqatan can sufyaan tawri can sulaymaan alacmash can ibrahim zidnaqci ataymi can ibrahim ataymi weeyaan can xaaris ibn suwayd can caliyin radia allahu canhu arda can nebi sal sl anhu nabigeenaha wuxuudi an adubaa bocortaas in wax lala dhigto iyo wاlmusafati kii la laamiyeeyey an kun lix boqol iyo sideed iyo labaatanaad wa qa imam ibnu abaan ibnu abanda qala xadana shabaaba ibnu sawaar qala xadana shucba can bukayr ibnu caطa can cabdiraxmaan ibnu yacmar can inabi nabigen wuxuu ka wari sal slm nahaa inuu nabigeena diiday can adubaa bocortaas waalka laga sameeyey iyo walmusafat waalka kalarkaas amaba la mariyey laamiga la mariyey an kun lix boqol iyo sagaal iyo labaatanaad wa xadiis saxiixa qaala imaam nas abarna qutay bn saciid qal xadana ladi sacd an shahaab can anas bin malikin anahu anas bin malik ahbar wuxuu warramay ana rasul sl s minha inuu diiday can idubaa iyo walmusafad wa an yumbada fiihima in labadoo in wax lagu dhex rito dubaa iyo musafad ood ka dharagteen hadda cudcilin um baano shan kun lix boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam maxamed mansuur qala xadana sufyaan ibnu cuyeyna qala xadana azuhri maxamed shab zuhri wayaane qala akhbaranii abu salamati bn abdiraxmaan anahu samica inuu ka maqlay abaa hurayrata radia allahu an arda yquul isagoo le naha wuxuu diiday rasul rasulka al salى اllahu عalayhi waaalih waslm can اdubaa'i wاlmusafati an yumbada fiihima dubaaga iyo musafatka soo marnay waana taqaanaano waa bocortaas iyo mxuah waalka la mariyey laamiga xadii shan kun lix boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadis saxiixa qaala imam bna cubaydilah bn sacid sarksi qala xadana yaxya bn sacid alqaطaan can cubaydilahi bni cumar alcumari qala akhbaranii naafic mawla cabdillahi bn cumar bn cumar radi allahu anhuma ana rasul rasulka al slm wuxuu diiday can musafati iwalqarci musafadka laba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala imaam ibn cabdilahi ibn xakam ibn farwata yuqaalu lahu ibnu kurdiy basriyi weyaan qaala xadaana moxamed jacfar qundare qaala xadaana shucba waa imaamkii an cabdilkhaaliq ibnu salma cabdilkhaaliq ashaybani soo idinma qorn ibnu salmata shaybani weeyaan waa iqat muqil qaala samictu saciida saciid musayib wey xadiisoo ka warramay musayib can ibn cumar radi alla anhuma ana rasul s s naha wuxuu diiday can adubaai walxantami wanaqiir intaba soo marnay shan kun lix boqol iyo soddon iyo saddex xadiiska ah waa xadiis saxiixa qaala alimam akhbarna sweyd ibn slm rsi qala man cbdillah mbarak can muhana ibnu saciid aلdubci can abi lmutawakil wa cali ibn daawuud can abi saciid اlkhudri sacad ibn malik bn sinaan radia allahu canhu arda qal inaha wuxuu diiday rasul rasulka wuxuu diiday sal sl an shurbi cabitaan lagu cabo amaba lala dhigto ama biyaha muxuu ahaa cabitaan lagu samaysa fi اlxantami wاdubaa'i wاnaqiir intaba soo marnay baabu nahyi baabkabaabi an nabid dubai walantam wاlmuzafat marka eh, halkan kii hore mxuu ahaa naqiir sooma hayn muafakiyaa ku jira waana ku jira asna شhan kun lix boqol iyo afar iyo soddonaad xadis saxix weyan qala imam sal akhbarna suayd masr qala ma ana cabdullahi mumaarik cabdullahi mumaarik maxaa idiin qoran cabdullahi mumaarik maxaa ku xigo xadiidka shan kun lix boqol iyo afar iyo soddonaad abarna swayd ibn mrwsi qaal ambana cabdulahi mubaarak he meesha marka waaa hawl adaga ka dhacday me hawsh ka dhacday mataqaanaan meeshan saciid shucba ku bedela an shucba saciid meesha ah or shucbe ku bedela meesha ibn ahna can muxaaribka dhiga can saciid ibn somahan saciidka waxad ku bedeshaan shucba ibn waxad ku bedeshaan can sidaa weyaan qaala imam nasaid ibn mr qala ambana cabdullah mubaarak can shucba ibn xajaaj can muxaarib ibn dihaar asadusi iqat imaamu zaahid qala wuxu uhi samitu waxan ibn cumar cabdulahi bn cumar radi allahu anhuma yaqul isagoo lagan ka maqlay naha wuxuu diiday rasul rasulka sal sl wuxuu diiday can adubbaa'i bocorti iw alxantami ashuunki iw almusafati iyo waalkii mxuu aha la mariyey laamiga intaas in cabitaan lagu dhigto kadib cabitaanka khamro uu noqdo intaasaa loo diidaya saa weyaan xadii shan kun lix boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nas akhbarna sayd ibn slm qala ma cabdullahi mubaarak can awsaaci wa cabdiraxman bn camr qala xadaثanii yaxya ibn abi kaiir qaala xadaanii abu salamtin cabdiraxman qaala xadaanii abu hurayra radia allahu canhu ardah cabdiraxman ibn sakhr dawsi qala wuxu abu hurayra naha wuxuu diiday rasul rasulka wuxuu diiday sal slam can jiraar waa jamcu jara والdubaa'i iyo bocorta iyo والظuruuf iyo waalashi almusafata ee waxaa weeyaan la gaamureeyey intaba rasuulkeena uu diiday sala allahu calayhi waali wasalam shan kun lix boqol iyo lix iyo soddon xadiiska waa xadiis xasana qaala imam abarna sweyd nasr qala mar cbdillah mubaarak can cawn ibni saalix albaariqi wa maqbuuli can zaynab binti nasr laa tucraf aw laa yucraf xaaluha wa jamiila bintu cabaad anahuma samca ama samicata waxay ka maqleen caishatu ummin way ka maqleen qaalat inay tiri samictu rasul baa ka maqlen sal slm yanha isagoo diidi can haraabi can sharaabin cabitaan oo sunica lagu sameeyey fii dubbaain bocor aw xantamin ama ashuun aw musafatin ama waal la gaamureeyey oo raanji la mariyey kadibna laa yakuunu zaytan aw khallan waxaa la mariyey oo waalkaas muxuu ahaa la mariyey ma ahanay mana ahan saliid iyo iyo iyo khal dhib ma lahan kuwaas macnaheeda saa weyaan laakin waxa la diida waa gaamurka saliid khal hadii la mariyo waxaa weya biya iska raacaanba maogta <laughs> biyahay kor ka soo barantan tanna waxayba noqonaysaaba marka ishkaal weyn ma lahaad ula jeedaa wallahu aclam baabu dikri nahyi reebid la iska reebayu baabkan u baabiya can nabidi dubbaa'i bocorta cabitaankeeda iyo walnaqiiri iyo geedka la qoray oo muxuu gudaha cabitaan lagaga shubtay iwaalmuqayar iwaalka muxuu ahaa la mariyey khiraaga iyo waxyaabahan la yidhaahdo gaamurki wix la la mariyey iyo walxantami shan kun lix boqol iyo toddobai sanada xadiiska waa xadiis saxiixa qaala alimaam quraysh ibnu cabdiraxmaan qaala anbana cali ibnu xasan qaala anbana xuseyn xuseynkan ibnu waaqid ilmarwasi wa qaala xadadani maxamed bn ziyaad alqurashi qaala samictu abaa hurayra radi allah an yaqul isagoo laga ka maqlay ina rasul rasulka sal slm naha wuxuu yidhi can adubbaa'i bocorti iwal xantamashuunki iwal naqiiri geedkii la qoray iwal musafat oo inta geed laan la soo gooya ayaa gudaha laga dulelinayo la qori kadibna meel inta laga duleliya gudaha laga bixini kadibna markaasaa khamrada lagu shuban jiray iwal musafati waa lashii gaamurka la mariyey iyo laamiga an kun lix boqol iyo sideedii soddonaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasd bn qala bn cabdimar can qaasim ibn fadl qaala xadana humaama ibnu xasan alqushayridha qaala laqiitu caaishata um almuminiin baan la kulmay fasalta waxaa ka weydiiyey can nabi cabitaanka la samaysto oo waalasha lagu dhex samaysto ayaan wax ka weydiiyey fa waxay tihi qadima waxaa yimid wafdu cabdilqays cabdulqays wafdigoodii ayaa yimid calaa rasuuli baa u yimaadeen sal l slm fasaluuhu markaasay wax ka weydiiyeen fii maa waalal yambiduuna ay cabitaanka ku samaystaan oo ay ku ritaan noo kala sheeg ku yidhaahdeen fanaha nabiyu nabigu wuxuu dihi sal slm an yanbiduu inay cabitaan ku ritaan oy ku samaystaan fi dubbaa'i bocorti iyo walnaqiiri geedkii qornaa oo la duleeliyey iyo walmuqayari iyo khiraaga iyo gaamurka waalka la mariyey iyo walxantami ashuunki intaba nabigeena uu dihi sal slm inta hadda nabigeena uu sheegay waa geedihii khamrada lagu samaysan jiray ama waalashii khamrada lagu samayn jiray waalashyeeda waa waalashi ayuu nabigeen amar ku bixiyey sal sl xadid shan kun lix boqol iyo sagaal iyo soddonaad wa xadis sahih isnaada qala imam abarna ziyad ibn ayub qala xadaثna ibn culaya waismaaciil qala xadaثana isxaaq ibn suwayd can mucaada binti cabdillaahi alcadawiya can caishat um muminiin radi allah anhu ardaha qalat waxay ti umn caaisha nahaa wuxuu rasulka nadiyi sal slm can idubaa'i bocorti bidaatihi laftirkiisu rasulka u diiday sal slm شaن kun لح بqل iyo aفaرtan wa سنaad أydana ama صحيiح ah qaaلa imam خبرna محمد بن عبدالعلى قال xadثna المعتمر بن سليمان قال سمعtu إسحاq إسحاq huwa ama whuwa بن سuwayd يquل isagoo ka maqلay xadaثnيi ama xadaثatnii waxay i warantay mucaada baa ii warantay can caaishat baa ii warantay radi allah can ardaha ana rasul rasulka al sal slm nahaa inuu diiday can nabiydi naqiiri geedka la qoray oo dhinac laga duleliyey cabitaankiisa inuu rasuulkeenna diiday muqayari iyo geedka mxuu ahaa lamari khiraaga iyo gaamurka iyo wadubaai bocorti iyo walxantami ashuunki iyo kuudi fii xadiidi ibni culayata qaala isxaaq wuxuu yidhi wadakartu ama wadakarad waxaa sheegtu nayda can caaishata midla xadiidi mucaada bay sheegtay wasamat iljiraara waxay magacawday marka ashuunadii qultu waxaan idhi lihunayda waxaan ku idhi anti samictiiha samat iljiraar adi miyaa ka maqashay inay magacawday umuna caaisha ashuunadii qaalat waxay tii nacamha shan kun lix boqol iyo kow iyo fartanaad waa xadiid daciifa qaala alimaam nasa sd nasr qaala man abdmari cabdillahi mubaarak can dawd ibn cabdimalik alqaysay basriyi weyan qaala xadaanii abi can hunayda binti shariik ibna abaan qaalat waxay ti laqiitu caaishata la kulmay radia alla an ardaha bilkhurayba meesha la ayaan kula kulmay meesha khurayba ayaan kula kulmay fasaltu waan ka weydiiyey can ilcakari gufurka khamrada gufurkeeda ee wax ka weydiiyey iyo mxu waxyaaba hoos fadhiisto fanahatnii canhu waa iga reebtay wa qaalat waxay tihi ambidii am imbidii cabitaanka kurida waalasha cashiyatan galabtay wa sharibihi qudwatan aroortan cab awkii calayhi afkana ka xir oo waalasha xirma oo sibraarka wa la midka weyaan haragka samaysan wanahatnii waxaa iga reebtay can adubaa'i bocorta iyo wanaqiiri geedkaa la qorayo dhinaca muxuu ahaa inta laga dueliyey cabitaanka khamrada lagu samaysan jiray iyo walmusafati kan laamiga la mariy alxantami iyo ashuunki laakiin xadiidka muxuu yahay daciif weeyaan macaanidu waa xambaarsan yahi in ka mid ahna waa tii aan soo marnay oo noo horreysay baabu lmusafata waalashii ziftiga amaba gaamurka iyo laamiga la mariyey si khamrada ay degdeg u dhaliso ayuu baabkan ubaaba xadiidka shan kun lix boqol iyo laba iyo afartan waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nas abarna زiyاad بن أyوب qال xadثna iبن idriis وcبdالله بن idriis اأwdي qala samctu المkhtar iبن fulful baan ka maqlay alquraشhi saduq lahu awhaam can anas بn maliki qala anas malik nahaa wuxuu diidey rasul rasulka sl slm wuxuu diiday can الظuruufi waalashi almusafata ee waxaa weeyaan la mariyey ziftiga iyo laamiga ama gaamurka la mariyey rasuulkeena wuu diiday in cabitaan lagu samaysto baabu dikri dalaalati calى الnahyi lilmawsuufi min alawciyati alatii taqadama dikruha kaana xatma laaziman laa calى tadiib baabu dikri dalaalati daliil sheegitaan la sheegayo baabkan u baab yahay calaa ana anahya reebitaanka lilmawsuufi kii lasoo tilmaamay waalashi weeyaane lilmawsuufi kii lasoo tilmaamay oo min alawciyati waalashi alatii taasoo taqadama dikruha sheegitaankiisu soo hormaray waxaa ka mid ahaa dubbaagi iyo xantamki iyo muqayarki iyo musafadki iyo ashuunkii intaas lasoo sheegay kaana inuu ahaaday nahyigaas xatman waajib laazima waliba laazima laa calىa tadiib tadiib edbilis edbina inayn ahayno xatmii waajib ay ahayd cadayn la caday daliilkeeda ayaa keena ah le imaamka aleh ramat lah marka imaam anasa wuxuu qabaa ilaa hadeertaan afar taaba inay muxuu ahaa waxba lagu ridan karin jamhuurta laakiin sida ayada ma qabaano wax khamra un aan loo dhowaano baa la qabaa sidaa weeyaan xadiiشhan ku lix boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala اimaam bn abna axmed sulayman rahawi qala xadana yaziid bn haruun alwasiti qala xadana mascuud ibn xayaan qaala wuxuu yidhi samica saciid bn jubayr anahu samic ma idin qoran anahu baa meesha marka ka maqan ma maqan laakin dee meesha ku idmaanan samica wuxuu ka maqan ninka la yihahdo mascuud ibn xayaan saciid bn jubayr ayuu ka maqan yu xadiiso ka warramay anahu isaga samica inuu ka maqlay ibn cumar cabdulahi bn cumar bn cabaas radi allahu canhuma anahuma labadoodii shahida inay anahu saciidkaas samica inuu ka maqlay ibna cumar cabdulahi bn cumar iyo ku noqda akhbarna axmed ibn sulayman الrahaawi qaala xadaثana yaziid ibn harun wasiti qaala xadaثana mansuur ibn xayaan samica mansuur wuxuu maqlay saciid bna jubayr ayuu maqlay yuxadiu isagoo ka sheekayni annahu isaga samica inuu ka maqlay ibna cumar cabdulahi bn cumar iyo ibna cabaas cabdulahi bn cabaas annahumaa labadoodii shahidaa inay xaadireen oy markaati ka yihiin calaa rasul sl annahu rasuulkeenna naha inuu diiday can idubaa'i bocorti in cabitaan lagu samaysto iwalxantami ashuunki iwalmusafati waalashii la mariyey gaamurka ama laamiga iwanaqiiri laamanka la qoray oo khamrada lagu dhalasan jiray uma kadibna tala wuxuu akhriyay rasu wuu akri sal slm hadihi aaya aayaddan ayuu akhriyey wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idinla yimaada fakhuduuhu qaata wamaa shay nahaakum idinka reeba canhu xaggiisana fantahu ka reebtooma saas ayuu nabigeena akhriyey sala allahu calayhi waali wasalam wa calayhi marka wuxuu u deliishanayaa in ay xaaladda ayada hadda muxuua wax iska un edbin ahayne ay waajib laazim tahay in geedaha iyaga aan cabitaan lagu shubanin saasayuu imaamku daliishana ali raxmatullah xadiid shan kun lix boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid daciifa qaala alimaam nasr qala ambana abdullah mubarak can sulayman ataymi ibnu darkhaan weyaan can asmaa binti yaziida can ibni camin in adeer olaha ayada ay leedahay ka waraysa yuqaal arasun loo yihahdo alqaysi albasri waa maqbuul qaala wuxuu yidhi ninkaas anaska ah qaala ibn cabaas abdullah ibn cabaas wuxuu yidhi alam yaqul muyuusan dhihin allahu allaweyne caza wajal wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu alla sooma dhihin waxaa rasuulka idin yimaada qaato idinka reebto dhan qultu waxaan idhi balaha qaala wuxu alam yaqul illahu allaweyne muusan dhihin subxana wa miyuusan dhihin wamaa kaana uma sugnaanin loomana ogolo umana bannaan limuminin qof mumina oo rag walaa muminatin i gabar muminad idaa goortii qadaa uu xukuma allahu alweyne warasuul rasuulkiisa amran ay labadooda xukumaan an yakuuna inuu usugnaado lahum ayaga alkhiyaratu inay doortaan waxay rabaan oy khiyaar yeeshaan min amrihim ayaga amarkooda iyo taladooda uma uma habboona weeyaan mana laga yeelay qultu waxaan idhi balaha qaal wuxu fa innii aniga ashhadu waxaan maqaad ana nabiy allahi nabig ala sal sl nahaa inuu diday can ilnaqiir geedkaas laqora oo khamrada lagu dhalin jiray iyo almuqayir muxuu ahaa iyo geedka la dooriyey amaba muxuu aha la mariyey qiraaga iyo gaamurka la mariyey iyo wadubaa iyo bocorti walhantam ashuunki intaas inuu rasuulkeena diiday markhaati baan ka ayuu leeyahay lakin xadiidku waa daciif loomana baahno muxuu ahaa dacfigiisaano waxaa yidha xadiid casharaad ah oo muxuu ahaa bukhari muslim ku taalla ayaan soo marnay oo ka sheekaynaysa arrinta ayada ama xukunka xambaarsan baabu tafsiil awciya waalashi in la fasir ayuu baabkanu baabiyey geedihii na rafaadiyey aan soo marnay dubbaa iyo xantam iyo naqiir iyo musafat iyo muqayar iyo waxaas aan ku wareernay ayaa hadda marka lagu halkaa lagugu fasiri weliba iyadoo imaam muslim mxuu aha soo saaray xadidka shan kun lix boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imaamu nasaaiy aleyh ramat اllah qala imam nasai alah mat akhbarana camr ibn yaziid qaala xadaana bahs ibnu asad qaala xadaana shucba qaala akhbaranii camr ibn murra qaala samictu waxaan ka maqlay zaadan zaadan alkindi mowlaahum saduuqun yursil qala wuxu yidhi samictu waxaan ka maqlay ama saaltu waxaan weydiiyey cabdullahi bni cumar radia allahu canhuma wax ka weydiiyey ama su-aalaan weydiiyey